bismi bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala sl ama bacd weli waxaan ku jirnaa baabkii horreeyey ee xujiyada qiyaaska ahaa cashirkeennii horena wuxuu ahaa qolyihii jamhuurtahaa ee banneeyey ee wujuubiyey ama ijaabiyey in lagu camal falo qiyaaska xujajkoodii iyo dalaa'ilkoodii iyo intii ka horraysay muqadimadii tacriifkii iyo xogay ictiraadaadkoodii waxaan ka bilaabanaya cashkar wuxuu ka bilaabanayaa xujajkii munkir lqiyaas xujaj munkiri lqiyaas wuxuu yihi musanifku ixtajuu biwujuuhin alawalu qowluhu tacaala laa tuqadimuu wa an taquuluu walaa taqfu walaa ratbin ina adanna wejka koobaad aayaad bay deliishadeen qur-aanka ah oo ay leeyihiin siyaabo kala duwan bay u tusinayaan oo deliil ugu yihiin in qiyaaska aan lagu camalfali karin ama sharcigu uusan xujo ku ahayn ta koowaad waxay idhahdeen qowluhu tacaala laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waxaa la idinka ra'yigiinna iyo aaraadiinna ha ka hormarinina kitaabka ilaahay iyo hadyigi iyo sunnada nabiga sala allahu aleyh ali wasalam haddii qiyaas waxbaa lagu camalfali la yidhaahdo qiyaas baa wax lagu salayna waxay noqonaysaa taqadum bayna yaday illaahi wa rasuulih waayo waxaan qiyaaska lagu raadinayo kitaabka ilaahayna maaha sunnadii nabigana maaha sal ly slam marka nahyigii la yska reebay baa lagu dhacayaa qowluhu tacaala wa an taquuluu cala allaahi inaad dhahdaan maa laa taclamuuna waxaydan garanayn iyo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun labadaana waxaa loo deliishanayaa qiyaaska waxaa la raadinayo qiyaasku waa qowlun bilaa cilmin lianna faracan xukumkiisa la raadinayo xukumkiisu macluum maaha lama yaqaan markaasaa ra'yi iyo qiyaas lagu daydayayaa markaasaa haddana loo tiirinayaa sharcigii ilaahay iyo diintiisii sidaa inay qabto marka qowlun cala allaahi bilaa cilmin weeye taana waa la iska reebay wa an taquluu cala allaahi maa laa taclamuun adiguna waxaadan garanaynin ooda cilmi u lahayn inaad raacraacda waa la iska reebayoo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun baa la yidhi wa qowluhu tacaalaa walaa ratbin aayaddan wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuhaa ilaa hu wa yaclamu maa fi lbari waalbaxri wmaa tasqutu min waraqati ilaa yaclamuhaa walaa ratbin walaa yaabisin ilaa walaa xabatin walaa ratbin walaa yaabisin ilaa fi kitaabin mubiin kitaabku ishtamala calaa jamiici alaxkaami wey ilaa fi kitaabin mubiin wax kastaba kitaabkaasuu ku qoran yahay idan laa xaajata lilqiyaasi maadaama axkaamtii oo dhanba kitaabkuu caddeeyey iyo aayaadka la tibyaana likulli shayin iyo kuwa lamidka marka wax walba qur-aanka hadduu caddeeyo oo kitaabkii ku qoran yahay waxaan jirin baa la daydayayaa kitaabkiina waxaa laga dhigayaa inuusan axkaamtii sharciga wada caddaynin taasoo ka hor imanaysa sariixa aayaadka qur-aanka fadalla qiyaasku markaad tiraahdeen waxaan kitaab iyo sunno lagu sheegin baan ku raadraadinaynaa qiyaas waxaan lagu sheeginba ma jiro marka baatil baa daydayaysaan waa wa qowluhu ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an xaq baa la raadinayaa qiyaaskiina waxay qireen asxaabuhu natiijada la gaadhayo markii asalka iyo faraca la israaciya haalibki iyo asalkiisu waa natiija danniya danina xaq laguma raadiyo ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an aayaadkaa iyo inta lamidka ah waxay tilmaamayaan qiyaasku inuusan xujo ahayn daliilna laga dhigi karin xaqna lagu garanaynin daniga uu xambaarsan yahayna dee xaqba ma tuso marka wixii aan xaq ahayn famaadaa bacda alxaqi ila dalaal wejka hore waa aayaadkaas qulnaa waxaa nidhi buu yihi musanifku alxukmu xukumka maqtuucun bihi weeye wadannu safii ariiqihi aayadda u dambaysa keliyu ka jawaabay maadaama danni aada ku tacliiliseen dannigu waa ariiqa lagu gaadhayo laakiin xukumka hore ee qiyaaska iyo xujiyadiisu waa qaطciyo aayaad badan iyo ijmaac yaa tusayo waynu soo marnay marka ijmaacu xukunku fi lasli kutusa aayaadka qur-aanku tusaana xukumku fi lasli waa qaطci oo xujiyad ah xukumka qiyaas lagu sugayna dariiqa loo marayo tarkiibka qiyaaska iyo muqadimaadkiisa unbaa danni ah jawaabta rag badan oo shuraaxda ka midii kuma raalli noqon oo waxay yidhaahdeen laba jawaabood oo kaleba way mareen qole inay dhahaan aaxaadku xuju agtiinna ka yahay yaaman ankara alqiyaas ifaadadiisa iyo dalaaladiisuna waa danniya waa marka labaad ee aayaadka iyo xadiidka mutawaatiradaa hubuudkooda hadduu qaci yahay dilaaladoodu danni bay noqon kartaa dee aayaddan tacmiimiya famaa kaana jawaabukum fa huwa jawaabuna mid kalena qaar baa marayoo ina adanna laa yugnii min alxaqi shay-an halkay mari jireen mutakallimiintu oo inay ku xambaaraan ina danna laa يغني min الحق shay في fi lusuuli waaye في fi lfuruuci dannigu waa muctabar labadaa jawaaboodba dad maamare calaa kulli xaal labada horena kama jawaabin musanifku laakiin waxay uga jawaabeen qiyaasku mar hadday kitaabka iyo sunnadu caddeeyeen inuu xujo yahay laysa taqdiiman bayna yaday illaahi wa rasuulihi ma aha wa inamaa itibaacun lilaahi wa rasuulihi waayo xujiyadiisa aayaad iyo axaadiid iyo ijmaacba waan soo sheegnay inuu xujo yahay mar haddii usuushii sharciga ee kitaab iyo sunno ay caddeeyeen inuu xujo yahoo lagu camalfalo camalfalkiisuba laftiisabaa itibaacii bayna yadi illahi wa rasuulihi in la raacay ka mid tahay taqdiim bayna yadi illahi wa rasuulihi ma aha wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuuna iyana waxay yidhaahdeen qiyaas in wax lagu raadiyaay bigayri cilmin ma aha intan lqiyaas la garanin faraca lama yaqaano sida intaan aayad iyo xadiidka naska ee masalada gaarka ku soo arooreed raadinaysa xukunkeeda u aqoonin markii wej oo muctabara la arko maadaama sharcigu xujo ka dhigay alqowlu bilqiyaasi qowlun bicilmi way dheen laysa qowlan bigayri cilmin walaa ratbin walaa yaabisinna waxay yidhaahdeen kitaabka ishtimaalkiisu wa axkaamta waa biwaasitatin ee mubaasharatan maaha tibyaana likulli shayin wada mubaashir maaha bidaliilin waaqic oo axkaamtii furuucda ahayd kulligeed mansuusa maaha ninkii inkira inayna mansuuso ahaynan xukun walba daliil gaara lahayn inkirana waa mukaabir oo waaqicii baa yaalla fadalla daalika tibyaanka iyo fii kitaabi mubiininta ina si toosa inay tahay ina biwaasita inay tahay qiyaaskuna wasaaidii buu ka mid yahay inuu wasaaada wasaaidii ka mid yahayna kitaabka iyo sunnada laftoodaa sheegay halkaasaa adigu iyaguna ay ajwibada ka baxeen athaaniya daliilka labaad qowluhu calayhi asalaatu wassalaam tacmalu hadihi alumma ummaddan waxay ku caamalfali doontaa burhatan zaman xoogay ah bilkitaab ay ku caamalfali doontaa wa burhatan waxoogay zamaan ahna bisunnati bay ku camal fali doonaan wa burhatan waxoogay ka dambeeyana bilqiyaasi fa idaa facaluu daalika qiyaaska hadday ku camal falaanna faqad dalluu way dhumeen xadiidkuna waa sariix bay dheheen fii maxalli nisaac xadiidkani abuu yacla iyo hayrkii baa wariyey mana asixin un laba nin buu ku wareegayaa mid waa kadabuuhu oo cuثmaan ibn cabdiraxmaan alwaqaasin in la yidhaahdo dariiqa kalena wuxuu ku wareegayaa nin la jubaarata bni lmuqalis axaadiistiisa oo kani ka yahay baa imaamu axmed waa wiilkiisaa le waa nin cilal macrifat rijaal suu ku sheegayo aabbahay wuxuu yidhi ula qaarkood akaadiib weeye axaadiista axaadiistiina kana ka aha dabcan kuwa kutubu lusul xadiid oo takhriijiyey zarkashi muctabarkiisi iyo kii ibn lmulaqin ee tadkirihiisii tadkirat lmuxtaajka uu kan takhriijinayay iyo kan kale ciraaqi tacliiqa oo axaadiidta kitaabka manhaajka ku leeyahay iyo dhammaan waa wada fogeynaya sheekh naasirna silsila daciifuu ku sheegayaa saddex kun afar boqol iyo sagaal mujalladka toddobaad qaybihiisa danbuu ku sheegayaa marka isagu kamaba jawaabino caddamu sixadu kaga gaabsadaan u malaynaya athaalithu daliilka saddexaad ay keeneen dama bacdu saxaabati saxaabada qaarkeed baa caayay lahu lilqiyaasi min hayri nakiirin iyadan wax inkirey jirin fa kaana ijmaacan dhe marka ijmaac sukuuti ah wey qulnaa waxaan idhin uga jawaabnay mucaaridaani way iska horyimaadeen mucaaradaani labadanba aayad iyo may xadiidka iyo qiyaaska ijmaacan sheegtaba bimidlihaa iyadoo kala lagu mucaaraday fayajibu tawfiiqu in la iswaafajiyaa waajiba xadiidkana keenteen axaadiidkii mucaadiya ijtihid ra'ya ka iyo baa iyagana ka hor imanaya haddaba labada xadiidka xadidka xad baa ka hor yimid ijmaacana aathaarta dembigana aathaar madxi iyo camalaa ka hor timid mal camal mal maxaan samaynaynaa laabudda min atawfiiqi hadda halku ka jawaabaya labadanba mucaaradaani bimiliha axaadiidkana xadiid baa mucaarada aahaartana aahaar baa mucaaraday fayajibu tawfiiqu in laiswaafajiy waxaa la isku waafajinayaa dembiguna axaadiis iyo aahaartumana waa qiyaaska faasidka camalfalka iyo xahiga baraarbuurintuna waa qiyaaska saxiixee shuruudka oofsaday saasaan ku waafajinaynaa wuri ka soco marka annaguna waxaan ka hadlaynaba qiyaaska saxiixa iyo jimul camalu bihi sharcan waa ha xadii xadiidka iyo ijmaac ay sheegteen alraabicu daliilka afraad naqala alimaamiyatu imaamiyadu waxay soo guuriyeen inkaarahu in la inkiri cani ilcitrati aalubeytka oo dhan ijmaac aaliilbeyti inuusan xujo ahayn qiyaas oon uu mustaaxiil yahay oon la ogolayn bay ka soo guuriyeen wa maca annahu uusan xujo ahayn ijmaacu alcitrati iyo ahlulbeyti iyo xujo maahan soo marnay qulnaa waxaan idhi ood ku dartaa mucaaradun waxaa lagu mucaaraday binaqli zaydiyati zaydiyaduna waa min ashiicati waxayna soo guuriyeen ijmaaca alcitrati calaa wujuubi alcamali bilqiyaasi idinku baa isla koox ahaaye agtiinnuu xujo ka ahay ijmaacu alcitra haddaad idinku dhahdeen ijmaacuhum waa inkaaruhu isla shiicadii qaar kale ijmaacoodu waa camal bihi marka dee idinka horta isku soo waafaqa wax ahlulbeytka waxay ku ijmaaceen alkhaamisu daliilka shanaad annahu yu wuxuu gaarsiinayaa khilaaf ila alkhilaafi buu qiyaas u gaarsiinayaa iyo wاlmunaazacati muran iyo isqabqabsi qiyaasu khilaaf u dhalinaya ummadda dhexdeeda waqad qaala tacaala wuxuu uhi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ummadda dhexdeeda khilaafku mujtahidiintu ka bilaabanaya waayo aara iyo aqiisa marka la yidhaahdo waaqicuna waa shaahid waa la kala aaraa duwanaanayaa waa la iskhilaafayaa qiyaaskanaana u sabab ah ciladii baa la isu khilaafi muqadimaadkii baa la isu khilaafi natiijadii baa la isku khilaafi ummaddii khilaaf markuu dhashana waxaasoo ruduud iyo muran iyo qacacacacac baa ka dhalan amr waaqic oo mushaahad ahna weeyoon la inkiri karin wixii gaadhsiinaya sabiilkaa gaadhsiinaya ummadda munaasaca khilaaf keenayana de sharciga ilaahay waa diiday oo walaa tanaasacuu fatafshaluu watahda riixukum baa la yidhi marka aayaddaasi taqtadi الnahya can اlcamali bاlqiyaasi qulnaa waxaan nidhi alaayaةu fi اlaaraa'i wاlxuruubi bay ka hadlaysaa liqowlihi عalayh الsalaatu wasalaam ikhtilaafu umatii raxmatu umadadaas iskhilaafaan naxariis weeye nabigaa ba yidhi haddaba aayaddiiya saan u jamcino siyaaqa aayadduna waa laga faa'iidaysanayaa oo fatafshaluu wa tadhaba riixukum quwadiinnu ay tagto meelad xaalad dagaal bayna ku soo degtay xaalad dagaal bayna ka hadlaysaa amaa khilaafkan kale masaa'ilka la ysku qabto xadiid baa waan u haynaa ikhtilaafu ummatii raxmatuna xadiidka maca shuhratii laa asla lahu isagoo musnadaho muctabara lama hayo marka waa la ysku miisay iyagu mogtahay fannigoodi iyo takhasuskoodii ma xadiidkan u asaxeen usan asixin xukmi cala alwaaxid xukmi cala jamiici waa artay wax badan oo la iska wado sidaasuu musanifku ku gaabsaday raazi fi lmaxsuul jawaab kaloo leeyahay wuxuu yihi soo dhowaada aayaddan istidlaalka dariishateen bal siyaadeeya aayaddan soo dariishateen waxay dhaheen qiyaasku yuaddii ila alkhilaaf wa kulu ma yuؤdii ila alkhilaafi mamnuucun falqiyaasu mamnuucun bidaliili اlaaya wuxuu yihi aslan bay idinka laftiinu istidaalkad marteen waa qiyaas laftiinaa qiyaas maray tii aayaddu ku soo degtay baa tan uga qiyaasateen cillada jaamicaana furqada iyo ikhtilaafku keeni baad ka dhigteen isagii baaba deliishateene daliilkiinan maa kaana jawaabukum fahuwa jawaabuna maxaa ka baa ka dhahaynaa horta idinku meel saara daliilkiina horta ibtaaliya idinku haddaad xujo u haysataanna waxaa xujo uu ku noqday qiyaaskiinan ka ayagana xujo ku noqon waayaad noo sheegaysaan waxaad diidaleedeen ba idinkaa galayba waaba daliishanaysaane see u diideysaan si kalaa loo dhigi qiyaaska mogta hadba waa sidii loo siyaaqeeye qiyaaska waa mamnuuc waa farac ikhtilaafka aaraada fi lxuruubna waa mamnuuc munaasacada waayo fashal iyo dahaabu lquway keenaysaa kanna fashal iyo jaamicii halkaasuu tegi jaamicii halkaa markuu tago waxaa jamcinaya furqay keenayaan kanna furquu keenaya kan waa mansuus kanna waa maqiis calayhim baad dhahdeen buu yihi warkiina nuxurkiisu yarjic ila alqiyaas qiyaaska baad ixtijaajaysaan daliilkiinan inuu xujaad ka dhigateen waxaad uga jawaabtaan anagana jawaab noo ah wey basha markii la murmayo mogta waa isku taagi waa isku leexini a daliilu qalbi qalbi lxujaa lagugu samaynayaa asaadisu kan lixaad oo musanifku uu si fiican shib ka yiri waxay dhahay nimayow dhegaysta ma huwa lub lqiyaas aljamcu bayna almutamaahilaati waaltafriiqu bayna almukhtalifaati soo maha shareicadeennu waxaa usuusheeda ka mida altafriiqu bayna almutamaahilaat kuwa isku midkaaho la kala duwa axkaamtooda waaljamcu bayna almukhtalifaat iyo axkaamun laa tudrikaha alcuquul saddexdaasaa usuusha ka mida kulluhaa ta'ba alqiyaasa qiyaaska dhanba wixii isku mida ha la israaciyo suwarka isku midkaa wixii kala duwanna hala kala duwooha sharcigii waxa isku midkaana wuu kala qaadaa wixii kala duwanna wuu isu geeyaa idan alaysa hada cagsa alqiyaas dhegeysa marka asaadisu daliilka lixaad waa macquul ashaaricu fadala waa daad halkaas waa kala fadlilay bayna alasminati waalamkinati fi اsharaf altafriiqu bayna almutamaathilaati dhegayso horta amhiladooda kow asminadii iyadoo isku wada asmine ah baa sharcigu kala fadilay leylat اlqadri buu saa'ir layaali ka fadilay wa shahru ramadaana saa'iru shuhuur laga fadilay wa yowmu اljumucati saa'ir alayaam baa laga fadilay wa yowmu carafa ayaam bay ka fadilantay waa alashhuru اlxurum duuduubkeedii bilihii kale ay ka fadilantay hadihi azmaanun ilaahay wada abuuray waa isku wakti waa isku wada mid haddana sharcigu waa kala tafriiqiye waalamkinati dhulku bilaadullahi isku mid weeye maka madiina iyo aqsaa waa la kala fadilay iyaguna inta kale way ka fadilan yihiin iyaguna way kala fadilan yihiin maca ana kulahaa oo ardi iyo samaayeedi ah iyadana waa la kala fadilay waa tafriiq bayna almutamaahilaat labada mithaal saddex mithaalka saddexaad dhegeyso waasalawaati fi lqasri baa la kala fadilay salaadihii soo maa salaadihii fi lqasri gaabinta rubaaciyadii baa la gaabin kuwii kalena lama gaabinayo wa kullu anta musaafir wa kulluhaa salawaat mafruuda waa mutamaathilaad waana la kala tafdiiliyay kuwana nus baa safarkii laga dhigay kuwana si-odaa loo daayay taasi waa amhila tafriiq bayna almutamaathilaat b ama aljamcu bayna almukhtalifaat wa jamaca wuxuu jamciyey bayna almaa'i waاturaabi fi اtaطhiiri maca ana almaa'a yunadif waturaabu yushawi labada طahaara loo ogolaaday subusasaas ma laba طahaara loo ogolaaday biyuhuna way nadiifiyaan bal aduu wejigaaga biyo mali wejigaagana ciid mali hadaa yunaifu hadaa yushawi labadaabana waxaa lagu jamciyey fi tahiir maca ikhtilaafihima jamcu bayna almukhtalifaati wa wa awjaba atacafufa tacafuf ama tasatur buu ku waajibiyey cala alxurati naagta xortee ashawhaa'i foosha xun duuna alamati addoonta kuma waajibinin alxasnaa'i ee quruxda badan addoonta quruxda badan xijaab laguma waajibinin naagta xorta ee foosha xun ee cid damciba aynan jirinna <laughs> xijaab baa lagu waajibiyey tan ay naftu caliyada uga daadanna laguma waajibinin tafriiqaa la tafriiqiyey iyo axkaamta la kala sheeyey laa tudrikuha alcuquul lanna haddaad tirahdaan dabaa'icdii iyo shahwadii baa shahwadiibaa la dagaalamayaa iyo naftiibaa satri la rabaa kaanat alxamatu lxasnaau awlaa bidalika min alxurati shawha rag culamaa oo xataa casrigan joogay oo carabta ahaa haweenka afrikaanta cawro ma oo satriga ma ku waajibayaabay dood ka keeneen wax dibaaco shahwe ishtiheelaysa ma jiray dhahaan dadkii hadalkaa aada looga soo guuriyey sheekh maxamed amir shanqiti baa ka mid ah, raximah llah man man yashtahiiha kuwa eh, tikroniga xaramka jooga maaragta waxba satrina kuwa waajibiya iska daayu dhihi jiray waxba caynin tan cidina xog fadhi maysa hadda wuxuu ku leeyahay sharcigu naagtu xor hadday tahay waxay dooni ha noqotee xijaabku waa ku waajib amaa amadu satru ra'siha iyo waajibku ma aha mahma kaanat jamiilatan xasnaa idan haddii hadihi yamiilu ilayha طabcu lamana farin hadihi laa yamiilu ilayha طabcu waana la faray wa qataca wuxuu gooyey sharcigu saariqa alqaliili in yar qofkii xaday duuna gaasibi اlkathiiri wax weyn ninkii dhacay maca annahu calaa takhawufin uu saariqu ku xaday kana calaa taghallubin uu ku xoogay wax weyn buu qaatay ninkan lamana goynayo kanna wax yar buu qaatay waa la goynayaa haddii cuquul iyo caqliga laga shaqaysiinayo cagsigay labadaba kaga habboonaayen labadii mithaal ee dambe wa jalada wuxuu jildiyey sharcigu biqadfi zina qofkii qof zina ku qadfiya uu jaldiyey thamaaniina jaldatan baa la yidhi duuna alkufri qofkii qof gaalnimo ku tuuroo ka weyn xad aan laban saarin tacziir tacziirun inuu la qumanaata ninka meesha jooga maahane maca ana ramya bilkufri acdam wa sharata fiihi wuxuu shardiyey fi zina shahaadata arbacatin afar markhaati duuna alkufri duuna alkufridaa labadaba u qadaran biqadfi zina iyo tanba ninkii kufri lagu markhaati kacaya iyo qatliya wixii waaweynaa laba markhaati baa la aqbalay zinadoo labadaba ka yarna afar baa la shardiyey haddii la kala badinaya bilcagsi kaanad awlaa xasaba cuquul fadalla calaa ana shariicadu hadihi cuquushi iyo idraagan ay leedahay inaan wax qiimaha ka soo qaadin wadaalika kulluhu markaas ku dardartana yunaafi alqiyaasa buu diidayaa leanna qiyaaska waa mutamaahilaad in la israaciyo muftariqaadna la kala tegsiiyo amhiladiina wadaxnaa laka qulnaa waxaan idhi si kooban alqiyaasu xaysu curifa almacnaa ciladii markii la garta weeye de kuway bay leeyihiin ciladii waa la yaqaanaa waa la garanayaa oo cuquushu way idraagaysaa wamaca daalika cagsahaabu sharcigu ku sameeyey bayuu ku doodayaan xujadan oo xujada nidaam subkii oo kaleeto wuxuu leeyahay nadaam waxaan xujo ahaan kama ahayn ninkaa muctaziliga iyagaaba cuquusha qadisi jiray laakiin ictizaalka muctasilinimada kaana yatadaahar biha lakin kaana zindiiqan kaafiran acnu shariican buu uga jeeday shariicada inuu acaniya bay ujeedadiisu ahayd lakin fi xaqiiqati kaana zindiiqan kaafiran baashaa ka baxday munaaqashada usuuliga qofka ugu fiican ee niqaashayntan hadda xasuusta waa fi iclaami lmuwaqiciin muqadimaadka qiyaasku wuxuu ku keenaya amhiladan iyo kuwa aada u fara badan ha laakiin siyaaqa nin kalehee keenay daliilka nadaam wayaaliyay leeyihin iyagu nadaam baa sidaan keenay bay leeyihin tumbi can zandaqatin zindiiq waa marka markii horeba gaal buu ahaayo munaafiq buu ahaa isqarinaya <laughs> rag kululaaday wey marka waa laysu halka markaad marayso xaajada iyo ruduudu kululaatay waad garan marka aada u kululaatay ala kulli xaal furuuqda u dhexaysa dadka ay moodeen waxyaabaha mutamaahilaadka ah iyo waxyaabahan ay muftariqaadka moodeen jawaamicda jamcinayso amhiladan iyo kuwa aada uga fara badan oo malaynaya labaatan inay ka badan yihiin ilaa muwaqiciinka ibnulqayim baa fusuul dheer ku samaysan si fiican uga hadlay iyaguna waxay jawaabta ku soo koobeen qiyaasku saddex arrimood baad sheegteen saddexdan qaybta aad dhahdeen hayra macquuli lmacnaa waa qaybtuu musanifkan ka jawaabayo xayu curifa almacnaa u leeyahayo annagaba waan qabnaa wixii tacabudi ah biqaldi nadar kan ma tacabudi baa mise caqliga uu fahmayaa ciladaan su khilaafno laakiin mabda ah wixii caqligu uusan garan karin in la idraagi karin cilladiisa inuusan qiyaas gelaynin sidiisana sharciga loo qaato annagala waan idinla qabnaa marka qaybtaa meesha kuma jirto horta ka saara maxalu nisaaca maaha ee tamwiih baad u keenteen labada soo hartay kuwa isku midka mutamaathilaadka ee la tafriiqiyey waa liwujuudi maanicin fii axadihima kuwaad muftariqaadkaad ka dhigteenna liwujuudi jaamicin baa la isu raaciyey fi ljumlati saa weeye jawaabtu tafsiilkana halkaa u doona marka almasala athani ya ikhtalafuu ikhtalafu ma waxaad ka rabtaa tatbiiqa camaliga mise tamhiil mise ta'siilkaad rabtaa min xaysu ta'siil masaa'ilka mashhuuru nisaaca bayna ashaaficiyati walxanafiyati ka mid ta linaqif calaa haada soo qabo kitaabkan atakriij lfuruc cala usuul lizanjaani soo qabo qaacida asal buu ka dhigayaa haddana daakiradaydu ikhyaamin alal asl fi laxkaami tacliil ninkani wuxuu leeyahay xanafiyadu u tiirinayaa asalka axkaamda atacliil ah inay tahay iyagu shaaficiye hadday yihiinna inay asalka axkaamta tacliil qabin buu ka hadlayaa waa mide ma markaad rabta tadbiiqa camaliga jamaahiirtu tacliil waaye laakiin markaad masalada ta'siilinaysa ee qaacide ahaan maxaa la kala qabaa aada leedahay qaacida ahaan buu ka dhigaya ay isku khilaafeen kadib wuxuu sheegayay furuuq ka dhalatay furuuqda qaacidada ka dhalatay buu sheegaya marka shaaficiyadooda wuxuu u tiirinayaa inaan asalka masaladu mucalal ahayn axkaamtan shariicada sax qayb mucalal way jirtaa wuu qirayaa laakiin ma huwa alaslu inay mucallal tahaybaa isagoo de waa maalikiya moogta annaga shaaficiya markaana fi tatbiiqi alcamali nacam kulluhum mutafiquuna laakiin markaad tacmiimiso markaad tacmiimiseed ka qaacide ahaan waxay sama u dhigayso way hadhow waan ku noqon doonaa laakiin ninkani waxaan filayaa daakiradaynu haddaynay khiyaamin inuu ka dhigi jiray asalka axkaamtu mucallala ma aha tarjiixa kama hadlayno tadbiiqa camaliga kama hadlayno laakiin fuqahada qayb waxaa jirta qabta inayna mucallal ahayn ninkanina waxaan filayaa shaaficiyadu uu tiirinayaa wuxuu leeya mucallal asalku mucallal ma aha waa farci istithnaa'i ah wey marka hadhow baan ku noqon doonaa markaan dhammayno kanaan filaya kan inuu ahaa baan filaya daakirada inay khiyaamin almasala athaaniya qaala anadaamu wuxuu yidhi walbasriy abuulxuseyn albasri طبعا في المعتمد weeye wa bacdu الfuqahaa'i fuqahada qaarkood oo riwaaya can imaam axmed iyo laga wariyaa ka mida ina tansiisa cala alcilati tansiisa in nasku caddeeyo sharcigihii cala alcilati uu caddeeyo ama sariix ha noqdo ama iimaan ha noqdee amrun weeye bilqiyaasi muطlaqan cilada marka la tasriixiyo waxaa la is amrayaa in cilladaa meel kastoo lagu arko qiyaaskii lagu camal falo wa faraqa wuu kala qaaday abuu cabdillaahi albasri odaygii reer xanafiga ahaa ee muctaziliga ahaa isagana bayna alficli waatarki ficilka haddii cillo la tasriixiye amr bilqiyaas ma aha tarkiga laakiin amrun bilqiyaasi wayuu yidhi musanifku ra'yigiisa ma tasriixinin laakiin tadriirkiisay ka caddahay oo raasiya atbaacdiisa iyo aamidiya atbaacdiisa aktari shaaficiyana aamiddii uu ka soo guurinaya waxay dhaheen altansiisu cala alcillati laysa amran bilqiyaasi mulaqan amar bilqiyaas ma aha kan cilladiisoo la sheegay un waa oga qiyaasta wixii meeshaad ku aragtaanba maaha lanaa waxaa noo daliila inayna sidaa ahayn annahu idaa qaala hadduu yidhaahdo xurimat alkhamru khamrigii waxaa loo xaaraantinimeeyey likownihaa inay tahay muskiratan maandooriya yaxtamilu wuxuu ixtimaalaa ciliyat aliskaari iskaarku inuu cilo yahay mutlaqan meel kastoo lagu arkaba wa ciliyata iskaarihaa khamriga inay maandooriyanimada iyadu waxa uu xaaraam tahay maandooriyuhu maangadiski iyo waalitaanku inuu khamriga markuu gala xaaraan yahay iyo inuu muطlaqan xaaraan yahay walow tajarada can اlkhamri labadaba waa ixtimaali karaa siiqadu wa maca alixtimaali yabطulu اlistidlaalu oo daliil zaa'id oo dheeraadaa loo baahanaya falam yakun amran biwaxdihi ama biinfiraadihi marka haddii la yidhi buu yihi khamradii waa xaaraam likownihaa muskiratan lafdigii khamrigii iyo iskaarkii idaa tajarada axaduhumaa can اlaakhar meel kastaba waa xaaraam iyay ka dhigan tahay mise khamrigu markay maanduuriya noqoto waa xaaraam oo qaydulkhamri la socdo waa laba ixtimaal macal ixtimaal ibtul istidlaal qiila waa laba ictiraad baa la keenay qiila waxaa la yidhi al aglabu sida gaalibkaa cadamu taqyiidi inaan khamri lagu qaydin weeyeyo iskaarku uu cilo yahay meel fi mutlaqan xaaraantinimaynaya oo ixtimaalka ciliyat aliskaari muطlaqan baa haaliba lima liannahu wasfun munaasibun iskaarku waa wasfi munaasiba litaxriim saa darteed baa haalib ku haytaa inaan la taqyiidin labadii ixtimaal hadduu midkood haalib yahayna kan haalibkaa lagu camalfalaa fa yatacayanu raajixu soonamaada soo dhihin qulnaa waxaan idhi <laughs> intaan rabnayn baa sheegteen wey idinkaaba xargaha laydinku xidhxidhayo xusullada ku wata qulnaa waxaan idhi fatansiisu marka tansiiskii aayaddu ay sheegtay keliya waxdahu keligii laa yufiidu amar mutlaqa faa'iideyn maayo ee laba midun baad ku darteen wasfigu munaasib inuu yahay waa in loogu loo idaafeeyo atansiisu cala alcilati idaa kaana lwas munaasiban waa in laana dhahdaan oo waxaa tan u dhahdeen cadamu taqyiidi ko likowni lwasfi munaasiban indama ila alamri munaasabatu lwasfi waa ku darmaday annagana waxaan diidanaen waxay ahayd mujaradu tansiiska amran bilqiyaasi maaha idinka laftiinu markaa sidaan dhahdee waad nagu raacdeen oo tansiiskii maadaama uu munaasib yahay waa amar baad dhahdeen qayd baad ku darteen idaafaad ku samayseen kow waxaa kalood ku darteen cilladan iskaarkii haalibku cadamu taqyiidihaa bilmaxalli maxalkay ku soo aroortay hore khamriga ahaa haalibku cadamu taqyiid waay waxaa kaloo ku darteen tansiiska cillada hadduu haalibku cadamu taqyiid yahay bay mutlaqan noqonaysaana waad dhahdeen idan tii annagu aan lahayn baad ku soo dhacdeen wa annagu limujaradihaa waxdahu amar maahan lahayne idinna waxdahu amar maaho munaasaba iyo cadamu cadamulghalaba alaqla cadamu taqyiid baad labadaba ogolaateen idan idaafaad baad ku darteenoo keligeed baa amara ma qabtaan idinka laftiina waxba isku ina khilaafay qiila waxaa dhihi ictiraad kale low qaala hadduu dhihi lahaa cilatu lxurmati xurmada ciladeedu al iskaaru weeye landafaca alixtimaal ixtimaalkiin uu ka bixi lahaa siyaaqa inuu sharcigu ku yimaadoo lagu hadla wax diidaya ma jiro xurimat alkhamru likownihaa muskiratan baad u siyaaqayseen haddii si kale loo dhaho cilat اlxurmati aliskaaru haddii la dhaho qeyd khamre miyaa yaalla meesha markaa maxaad dhahaysaan tansiiskaa ciladee cilat اlxurmati aliskaaru la tansiisiyey amrun bilqiyaasi muطlaqan ma yah soo inaad sallimtaan maaha waxuu yihi maya amr muطlaqa inay tahay waan sallimayno lakin qiyaas inay tahay sallimi mayno fayahbutu اlxukmu wuu sugnaan fi kuli suwari biالnasi laa bilqiyaasi dheh kullu muskirin xaraamun markaan dariishanayno maandooriyaasha dooriyaasha xashiishadu ma qiyaas baan ku xarimaynaa mise cumuumu nasi wuxuu yidhi markii la yidhi cilatu lxurmati aliskaaru waa cumuumu nasi waay suwarkoo dhan waa xaraam waana amar suwarkaasoo dhan in taxriimkaa lagu dabaqo laakiin can ariiqi nasi iyo cumuumkiisa laakiin laa can ariiqi alqiyaasi markaan leenahay xashiishku waa maandooriya waxay xaram ku tahay bilqiyaasi waa tii aayadda markaan istidlaalayno ee khamriga ahaa laakiin kullu muskirin xaraamun markaan dhahno muskirkii bay ka mid tahay inay muskir tahay inaa ihbaatinu baan u baahanna siiqatu cumuumkii waayo tan binasi laa bilqiyaas masalada qiyaas baad ka saarteen bui marka almasalatu athaalithat masalada saddexaad alqiyaasu qiyaaska imaa qaciyun weeye aw daniyun qiyaasku labada buu noqon karaa qacina waa noqon karaa dani waa noqon karaa maxaa ka dhalanaya mas'aladaas qiyaasku qaci iyo danni hadduu noqon karo maraatib mutafaawita oo kale xoog badan inay yeeshaan baa dhici karta kaa danniga iyo qaciga noqon kara asalkii danni buu noqon karaa qiyaaskiina danni farcan danni buu noqon karaa asalkii qaci buu noqon karaa kanna qaci buu noqon karaa midkoodna qaci buu noqon karaa midkoodna danni oo ista mukhtalifayn isdaba maraya idan suwar waxaa soo baxay axyaanan asalka xoog badan axyaananna faracaa xoog badan axyaananna way siman yihiin baa ka dhalanaysa tafriici dhegeysa marka fa yakuunu lfarcu wuxuu noqonayaa bilxukmi xukumka awlaa mid ku haboon ka taxriimi darbi calaa taxriimi ta'fiifi looga qiyaasto aw musaawiyan buu noqonayaa ka qiyaasi alamati in looga qiyaasto cala cabdi addoonkii fi siraayati faafidii iyo saamayntii addoonka nasku kusoo soo arooray haddii qayb aad xoraysa aad ku inta kale way kugu xoroobay siraayat cidqi baa la yihahdaa addoon dakar ay xadiidku ku yimid labooda addoon haddaad xoraysana iyadana yasri qiyaasan caleyh waa musaawaadee cidqigii sharcigu isku sibuu rabaa waswlciqi wasfu riqigii labadaba baabulcidqina sharcigu dukuurada unuutada wax ta'hiira mala mu'ahira ma aha ila tardiya wey aw duuna wuu ka hooseynayaa ka qiyaasi albatiikhi qarihii in looga qiyaasta ka inagu dhihi jirnay cala alburi looga qiyaasta qamandiga fi riba alburigu waa noo nooc anwacda qamandiga ka mida burkan anaashiidnimaha kan daqiiq baa carabiga lagu yihahdaa saddex wej baa lagu ictiraacday qiila waxaa la yidhi taxriimu الta'fiifi falaa taqul lahumaa ufin marka la yidhi yadullu wuxuu ku tusay calaa taxriimi anwaaci aladaa curfan curfi ahaan bay dalaala alcurfiya waxay keenaysaa anwaacu ladaa oo dhan inuu xaraam yahay idan haddii dalaala curfiya weeyo luqaddii intii laga naqliyey macnaa curfi baa loo naqliyey marka waa dalaala lafdiya can ariiqi alcurfi eh haddaad dhehirta majaaz baad dhihi kartaa ee qiyaas meesha ma yaal wayukadibuhu waxaa beeninaya qowlu lmeliki liljallaadi ninka boqorka qofkii dadka xuduudda ka fulinaya inuu yidhaahdo uqtulhu dil walaa tastakhif bihi hana ihaanaysanin qofkan dil hana ihaanaysanin fa axsinu lqitla waay ninkan qisaas baa ku waajibtay qisaastii ka fuli laakiin hadal xume iyo dhagax xume ha ku dhihin idan jamiicu anwaaci aladaa bay dilka ninkii anwaacu ladaa oo dhan baa banaan noqon weydi kuwii ka yaryaraabaaba la diiday kii ka weynaa sidee buu ku keeni qiila waxaa la yidhi ictiraad kale low habata hadduu sugnaan lahaa qiyaasan qiyaas ahaan lamaa qaala ma dhaheen bihi bitaxriimi darbi munkiruuhu munkiruhu munkiru lqiyaas qolyaha qiyaaska diidan taxriimu darbi way qabaan qiyaasna maynan marin fadalla calaa ana masaladu masalo qiyaas maaha masalatu lqiyaas maaha bidaliil inay aayad aayadda inay deliishadeen taxriimu darbi ay qabaan qiyaaskiina ay diidan yihiin qulnaa waxaan idhi alqaطciyu ninka kan qaطcigaa lam yunkar lama inkirin warkaas sax maaha qiyaas qaطciga lama inkirin qiyaasoo dhan boqolaa diidan istixaalatu isagaa soo sheegay qolyo diidan laakiin lacalahu inuu ishaarayaa laga yaabaa daawuud daahiri qowlkiisii ahaa hadday mansuuso tahay wuu aqbalaya lakiin min xasmi yaa diidan oo imaamka iyagu wuu ogolaa lakin ag xataa taama ogolin lama qiyaasto qiila waxaa la yidhi ictiraad saddexaad nafyu ladnaa kan hoose liita haddii la diiday yadullu wuxuu ku tusayaa calaa nafyi alaclaa kii ka weynaana in la diiday ka qawlihim fulaanun laa yamliku alxabata xabad ma haysta hal midhaa ama qeyb yaroo dirhamka ka mid a wala naqiira wala alqitmiira qitmiirku waxay yidhaahdeen dilaacan dheer xuubka ku jira waay naqiirkuna waxay yidhaahdeen dhinacan markay timirtu dilaacsan taheed gedido meesha dambe ee geeskaa meel sida qadaadkii godnaa ah bay leedahay lafta somayd arag taa meeshaana naqiirkaa la yidhaahdaa intaa wax galana ma haysto intaana wa haysto waxay kutusaysaa wax ka weyn inuusa haysan intaa qof geli sooma hal xabadoo beriisa ma haysta ninkii la yihahdo ka waran hadii la yihahdo kiilo haysta hadhow iyo jawaan ha waxay yidhaahdeen aayaddan wuxuu leeay qiyaaskan aada taxriimu darbiga keenteen qiyaasku may kuwan ma aha qiyaasku waxay dhaheen faracu awlaa min alasli ma noqon karo faracu an yaziida cala alasli laa yumkin suwarkaasi suwarulqiyaas maaha daa'iman waa inuu adnaa noqdaa wixii aan ahaynee musaawiya aclaa ah waa dilaala lafdiya suwarkanna mafhuum muwaafaqadii kuwaad mar ku soo mari jirtay wey halkaa mafhuum muwaafaqana mafhuumkuna waa dilaala lafdiya dee fii maxali nudqi fii hayri maxali nudqi dalaala lafdiya dilaala lafdiya dilaala curfiya rabaa inay geliyaano ay dhahaan faracani asal buu ku tiirsan yahay asalkiibuu ka xoog badan yahay ma dhici karto faracu asalkiisa kama xoog badnaan karo suwarkan lamidkiiyo ka xoog badan suwarulqiyaas ma aha halkaa weeye muranku qulnaa waxaan idhi ama alawalu kan hore wuxuu ku fasiray xabadii midhihii kuma fasirin xabaddii wuxuu ku fasiray dirhamkii iyo diinaarkii shilinka ahaa ee la dhalaalinaya gobol ka mida falianna waxay u keentay buu yidhi dirhamka jabkii ma haya jab dirham ma haysta ninka la yidhi dirham oo dhan ma haysta inay ka dhigan tahay waxaa keenay falianna nafya aljuzi juz gobol ka mid a dirhamkii haddii la nafiyey yastalzimu nafya alkulli dhammaantiinuusan meesha joogin bay istilzaamaysaa min hadal baabi weeye maahane min baab inay dalaala lafiya tahay mahe dalaala luzuum wey waa ama thaani kan labaadee labada dambe ha kala reebine falianna naqla naqligu fiihi daruuratun weeye waa majaaz waxaa la iطlaaqay juz uriida bihi lkol waxbaba ma haystaa loo jeedaa waxbaba ma haysto baa loo jeedaa waana daruuradaa keentay qofkii intaa ma haysta la yidhi isagoo wax kala waxba inuusan haysanin loo jeedaayey waa masala manquula min alxaqiiqa ila almajaaz majaazu naqli waayo waxaaba loo min iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkuli waayo saasaa loo jeedaa amaa aayaddan aan sheegnay walaa daruurata hunaa daruura naqli iyo taqdiir iyo keenaysa iyo majaaz ma jirto almasalaة الraabica masalada afraad ee ugu dambaysa baabkan hore ee xujiyada qiyaaska alqiyaasu yajri fi sharciyaati alqiyaasu qiyaasku yajri waa ku dareersadaayoo waa ku fulaa fi sharciyaati axkaamta sharciga xata alxuduud xuduudda hataa ka dheh waalkafaaraat ka dheh licumuumi dalaa'il dalaa'ilka xujiyatu lqiyaas sheegay cumuumkooda wuxuu tusayaa in abwaabta maxa la soo reebaya ayna jirin adilada xujiyatlqiyaas tustayna baab baab kama fadilin waxna wax kama soo reebin idan maadaama xujiyadiisu adiladii tustay aynan abwaabta kala reebin mar meeshii macnaha la gartaba wuu ku fulayaa labadanuu magacaabay wuxuu u magacaabay khilaaf ka jira tilmaamaya tilmaamayaa طabcan khilaafan liabi xaniifata wa abi caliyin aljubaa'i waman macahu min almuctasila dheh qolyahaasa waxay qabaan meelaha qaarkood ma gelayso intaasuu kaga gaabsaday musanifku raximahu llahu tacaala wa fi lcaqliyaatina wuu ku ogolaa qiyaasku cinda akthari almutakalimiin mutakalimiintu siday u badan yihiin wuu galaa mutkalimiintu waxay u badan yihiin qiyaasku caqliyaadka waa galaa minhaabu qiyaasulmantiqiga iyo wixii yimaadeen wa fi lugaatina waa galaa cinda akhari aludabaa'i culamaau allugati waaladab akharkoodu waxay u badan yihiin qiyaasku lugaadka waa galaa mas'aladaas markii akharka lagu yidhaahdo aqalkiibaa khilaafay waay waxaa laga hadlayaa luqaad oo dhan maaha luqaadka tafsiil baa ku jira yidhaahdeen marka koowaad qayba wifaaqan uusan qiyaas gelin oo luqaduun ku tirsan baa jirta maadaama fi luqaadu camimaysagu axkaamta icraabta iyo naxwiga ah waxay dhaheen qiyaas ma gala wifaaqan kownu lfaacili marfuucan wax kaloo faacil cillo la wadaaga ma looga qiyaasanoo binaa'an qiyaasan cala alfaacili waan rafcinaynaa ma la dhihi qiyaasan cala almubtada'i waan rafcinaynaa ma la dhihi qiyaasan cala almafcuuli waan nasbinaynaa ma la dhihi waxay dhaheen maya haddii xukunka laga hadlaya xukma min axkaami alicraab uu yahay falaa yajri fihi lqiyaas wax qiyaasi geli maayo kow suuro labaad waxay dhaheen qiyaas ma galo aclaamta walidaalika muxadisiintu markay tasxiif lmuxadisiin ka hadlayaan aktharku asmaadu galaa sooma dhahaan oo waxaan qiyaas iyo qaacida lagu garan kara jirin de macaani haddii la eegi lahaa qiyaaskana musanifkeenna muqadimaadkii waxaan ku soo marnay alfaadda waa mawduucada ah waa alfaad la dejiyey izaa almacaani adihniya baynu soo marnay bilowga kitaabka aclaamtuna macaani ay diladahor loo dejiyay idan laysat mawduucatan way limacnan waxaan macnoba lahaynna kayfa yajri fiihi lqiyaas iyadana aclaamta ma gala qiyaasku dheh halkaa u tuur waxaa kalooy dhaheen sifaatkana qiyaas ma galo caalim in caalim in laga faa'iidaysta cilmi inuu leeyahay qaadir qudra inuu leeyahay qiyaas ma galo dilaaladeedu meel kastoo cilmigii caalim caalim laga cilmi laga helaba caalim in la yidhaahdo ay israacaan waa dilaala wadciya ee dilaala qiyaasiya ma aha waa dilaala wadciya lafdiya ee ma aha dilaala qiyaasiya intaa waxaa ku soo haray keliya asmaaul ajnaas asmaa'ul jinsigay suuro geliyeen waa la tafsiirinoo haddii uusan lahayn macno loo dejiyo la mulaaxadaynayo si meel kale loogu raro qiyaas ma gelaya karajuli walmar'ati bay dheheen rajulka labood waaye walmar'atuna dhadig waaye macno ay rajul loogu bixiyey laboodkooda raa iyo jiim iyo laam loogu bixiyey oo waxaan rajulkii ahayn loogaga qiyaasto macnaha rajul loogu bixiyey oo loogu dejiyey lafdigaas macno mulaaxadoo loo qiyaasto male bay yidhahdeen asmaul ajnaaska macaanida sababta loogu magacaabay aan la laaxidayninna de cilalkii ma laho qiyaas geli maayo asmaul ajnaaska leh macaanida kuwaa way akthar udabaa waxay qabaan ibnu jini iyo khasaa'iskii ay soo gurin ibnu faris ay soo gurinayaan midda loo jeeda kaa wey intaasaa rabaan lagu dhaho marka fi lugaati cinda akhari ludabaa'i waa asmaau lajnaaska macno loo dejiye laga mulaaxadaynaya kalkhamri bay dheheen qofka khamri yukhaamiru alcaqlaa loogu bixiyey maado kasta oo maanka daboosha khamri soo laguma magacaabi karo xadiidka wa kullu muskirin khamri sooma qiyaaska waa geli kari baa dheh qaybtaa way akthar udabaa waxay qabaan inuu gelayo intaas kadib wuxuu yidhi duuna alasbaabi waalcaadaati labadaa midna ma geli karo asbaabta ma galo ka asbaabi alxuduud azinaa kownuhu zina uu qofku sameeyey yuujibu alxadda hal ilibaatu ka zinaa yuujibu alxadda daahiru kalaami almusanif ma gelayo wey dabcan masale khilaafiya asbaabtu khilaaf badan baa ka taagan saas darteed waalcaadaati caadaadkana ma galo ka aqali alxaydi wa akharih wixii caadaad curfu nnaas lagu bineeyana tagayurka caadada tagayur alaxkaam uu keeni karaa laakiin maadaama curfiga dadkan saa qabaan waxaa looga qiyaasan curfiga kalena saa inuu yahay miyaa la dhihi curfigana ma gala bui caadaadka waxay ku sabaysan intaasuu ku joojiyey oo ku dhamaaday